بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فصل هذا كان فاصل أسباب التيمم تيمم كأسبابتيسة ثلاثة صدح ويه فقد الماء بيه ويتانكود ويه والمرض جر ويه والاحتياج baahasho ilayhi biyihii loo baahdo licadashi xayawaanin xayawaan iyo noole haraadkii iyo oonkii darteed loogu baahdo noolaha oo muxtaramin la ixtiraamo hayrulmuxtarami midka aan la ixtiraamin sittatun lix weeye taariku salaati salaada kii ka tegayey weeye wazaani zaanigii weeye gogoldhaafka sameeyey almuxsanu ee meher horo oo saxiixaha soo ritay oo reeraystay reerkiisa waalmurtadu kii diinta ka noqday weeye walkaafiru gaalkii weeye alxarbiyu ee dagaalka muslimiinta kula jiray ee dagaalamayey walkalbu eygii weeye alcaquuru ee boqnogeyska ahaa waalkhinsiiru doofaarkii weeye ama doofey kolba waxaa u taqaanaba faslun shuruudu tayamum halkan waxaynu ka bilaabaynaa tayamum su-aashu waxaa weeyaan tayamumku min maqaasidi ahaara mise min wasaa'il ahaara min maqaasidi ahaara tayamum jamiil tayamumkaas min maqaasidi dahaaraha ayaynu meesha ka bilaabaynaa dhowr arrimood buuna sheekhu sheegi doonaa kow asbaabta tayamumka keentuu sheegi doonaa wuxuu ka hadli doonaa sidoo kale shuruuda uu tayamumku leeyahay wuxuu ka hadli doonaa sidoo kale furuuda uu leeyahay iyo waxyaalaha waajibka ee arkaanta ah kadibna wuxuu ka hadli doonaa tayamumkii aada soo tayamumtay waxyaalaha jebiye ee guriye ayuu ka hadli doonaa afartaa qodob ayuu tayamumka ka dul istaagi doonaa wuxuu u hormariyey tayamumka asbaabtiisa waxaad ogtahay nebi maxamed salawaatullaahi rabbi wasalaamu caleyhi xadiidkii saxiixa inuu yidhi oo ku daray tayamumka waxyaalaha ummadda nebi maxamed salawaatullaahi rabbi wasalaamu caleyhi lagu gooni yeelayoo dhulka caradiisa in looga dhigay dahuur marka aanaa biyo helin buu yidhi kamaa fii saxiixi muslim tayamumku af soomaali waxaa lagu yidhaahdaa boodhaysi ama gebagabaysi kolba si la yidhaahdaba tayamumku imaam nawowi raxmat ullaahi calayhi kitaabka rawdaha wuxuu ku tiriyey toddoba sabab uu leeyahay sidoo kale sheikhulislaam zakariya alansaari kitaabkiisa taxriir tanqiixa wuxuu ku tiriyey labaatan iyo kow asbaabta tayamumka sheekhuna wuxuu hadda sheegay saddex dhammaan markaa isku celcelisana saddexdan unbay isoogu soo biyo shubanaysaa kutubta waaweynna saddexan baaqiyaa kutub qaarina waa ugu tagto kuwa aan sheegnayna tiro kale laga yaaba inaad ogu tagto saddexdan faqdulmaa iyo almarad aliqhtiyaaju ilayhi licadashi xayawaanin muxtaram saddexdana waxay isoogu biyoshubayan isugu biyo shubanayaan hal sabab sababkaasoo ah alajzu canalcajizu can isticmaali ilmaa biyo isticmaalitaankeed qofkii inuu ka noogo oo kari waayo wuxuu ooga noogay kow biyuu waayey wuxuu ooga noogay maba ku tayamumi karo wuu jiran yahay wuu xanuunsan yahay wuxuu ooga noogay wuu u baahan yahay intaaba marka way noqon kartaa marka saddexda labaatan iyo dhowrka uu sheegay sheekhuislaam zakariya lansaari kitaabkiisa taxriiru tanqiix waxay u noqonayaan saddexdan saddexdana waxay usii noqonayaan hal sabab oo keliya oo ah alcajzu can isticmaali ilmaah tayamumku wuxuu ciwad ka yahay oo bedel uu ka yahay ahaaradii labadeediiba ahaarad xadath alakbar iyo xadathkii asqarka labadaba uu ka yahay ciwad iyo bedel buu ka yahay tayamumkuna xadadka ma kor yeelee tayamumku waa mubiix ee raafic ma aho tayamumkuna rabbi subxaanahu wa tacaala baa inoo jideeyo fain lam tajiduu maaan fatayamamuu saciidan ayiba tayamumku waxaa la yidhaahdaa isaalu turaabi ila alwajhi walyadayni bisharaa'ida makhsuusa waxaa weeye caro la gaadhsiiyo wejiga iyo foolka la gaadhsiiyo gacmahana la gaadhsiiyo shuruud gooni ah iyo niyo gooni ahna lagu gaadhsiiyo ayaa waxaa la yidhaahdaa adtayamum tayamumku saddex sababood buu sheekhu inoo sheegay sababka koowaad waxaa weeye faqdu lmaa aayadayna ku nasgaraysan tahay fa in lam tajiduu maaan fatayamamu faqdulmaagaas ayay culimmadu dhowr jeer kala qaadaan suwar fara badanna way ku banneeyaan laakiin maadaama kitaab mukhtasar aan wadno shuraaxdu way ku kala duwan yihiin kuwo wax badan bay soo arooriyaan kuwana aada bay u soo koobaan inta oogu sii kooban baynu ka hadlaynaa oo ah saddex suuro inaan u samayno biyo la waayo koow biyihii waad weyday waxaadna hubtaa inaana biyo laga helaynin agagaarkaaga iyo meelku dhan waad hubtaa waad yaqiinaysay markaa biyo ma raadinaysa ma raadinaysid biyo ma raadinaysid lianna waxay noqonaysaa qeyb ciyaar ka mid ah shaaricuna wax ciyaar iyo waxaas kuma ogolo sooma marka mar haddaad hubto waa qofkee qofka qof ree magaala e waa qof dhul yaqaan ah oo qardajeexa meel kasta yaqaano oo golshii iyo wixii malka ahaa iyo meel kasta kala garanaya weeyaan qofka inuu garanaya meel heblaaye meel heblaaye inaana biyo laga helin aad buu u garanaya qofka inuu raadiyo waa ciyaar iyo cabad wey ma raadin hadduu isagu yaqiinsado waa sidaa hadduu nin cadli ah u waramo isagoon dhulka aqoonin lagu kalsoonyaha warkiisu yiri war meelahan anaa aqaanee wax biyo ah meelahan kama dhowo alimaamu ramli raxmatullaahi calayhi wuxuu leeyahay warkiisa wuu qabsan uuna garbo tabsan ibnu xajar raxmatullaahi caleyh wuxuu leeyahay maadaama oon yaqiin laga helaynin ha raadiyo taa waa masalada koowaad ee ah inaad hubto biyo inaynan meeshan agagaarkaaga ah oolin amaan laga helaynin suurada labaad waxaa weeyaan biyihii helitaankoodii in agagaarkaaga laga helayo ayaad malaynaysaa male ayaad haysataa marka waxaan dhahaynaa biyihii inaad raadiso waa waajib laakiin waxaan dhahaynaa haddii meel bannaan ah aad joogto xagganna aad fiirin karta xagganna fiirin karta xagganna fiirin karto afarta jihaaba aad fiirin karta intaad fiiriso de haddaad meel hesho ama meel ishu ay qabanayso cagaar iyo ama meel biyi iyo meel haadi iyo wax ku dhacaysii waad aadi haddii kaloo ad afarta jihaaba fiirisood waxba weydana waa iska tayamumaysaa yacni qalab baa lagaa rabaa haddii inuuna dhulku sinnayn waxay dhaheen culimmadu waadna noqon waxaadna noqonoqonaysaa waxay ku magacaabeen xaddulqaws qawsna waa gargaar meel haddii aad lagu qabsado ama wuxuu kugu dhago aada qayliso lagu maqlayo intaas ayaad raadinaysaa den culimadu haddee intaa ninbaa waxaa laga yaaba inuu aada u qaylo dheeryahay sooma midna waxaa laga yaaba codkiisa laakiin waa inaan fiirino culimadu waxay ku xadeeyeen markasta xadda waa inaan fiirino waxay ku xadeeyeen saddex boqol oo dhudhun bay ku xadeeyeen saddexda boqol ee dhudhun waxaad u bedelaysaa mitr baa u bedelaysaa iyo kilomitr soomaa waxaan isku ogeyn halkii mitir halkii diraac iyo halkii dhudhunba inuu yahay afartan iyo sideed sentimitar waa isku khilaafsan yahay waxbaa jira laakiin kutubta waaweyn baa lagu tegi doonaa laakiin inaku dhexdhexaadkaan ka qabsanay afartan iyo lixna maynaan dhihin konton iyo afarna maynaan dhihin afartan iyo sideed sooma marka saddex boqol oo diraac saddex boqol oo dhudhunbaa waxaa ku dhufaneesh afartan iyo sideed sentimitar meeqaa soo bix haye intaasaad waxaad u qaybin boqol leanna boqolkii boqolkii sentimitir baa wuxuu yahay hal mitr sooma boqol baad u qaybin meeqaa soo baxday boqol afartan iyo afar mitr wey marka xadulqaws xadulqawsul ha taagnaani nin baa laga yaabaa inuu qaylo dheer yahay sooma nina inuu aada u gaaban yahay oo haddii la qabsado maanta dhan aan la maqlaynin marka waxaan dhahaynaa boqol afartan iyo afar mitir ayaad noqonaysaa xadul hooskaas ayaad noqnoqonaysaa biyey ka raadinaysaa waxaan sheegnay haddii aada hubto inaada biyo helayni waxaan sheegnay haddaa aad malayso waxaa ku xiga haddii aada hubto dhulka waa kala taqaanaa meel biyo laga helay inay jiraan ma qasab baa inaad raadiso waan fiirinaynaa meeshaa biyaha intay kuu jirta ayaan fiirinaynaa waxaa weeye intaa laba xad baan u samaynaynaa xadd waxay dhahaan iyo xadd lbucdi inaad ka raadiso biyo waa waajib xadd inaad biyo ka raadiso waxaa waajib kuguma ahe eh, waa iska tayamumaysaa waayo xadd lqurbi meeqaan ku xadayna culimmada sharaaxda safiinaha bas aan ka warramaya kutubta kalamayna gaar way ku yaraan kala tagsan yihiin aan dhahno kitaabka naylka ah sharaxiisa ictimaadayna intuu yidhi wuxuu yidhi waa hal mayl iyo nisf nisfu mayl hal miil mayl bay soomaalidu dhaha alimina miil waye marka waa hal miil iyo nisfigii halka miilla wuxuu ka soo qaadayaa inuu u dhigmo lix kun oo dhudhun marka lix kun oo dhudhun baa waxaad ku dari niske oo halaatata aalaaf diraac sooma meeqay noqon sagaal kun oo dhudhun bay noqon sooma sagaalkii kun ee dhudhun baad mitir u badili kilomitr baadna ka dhigi sooma maxaa sameeyey sagaal kun yaa waxaa ku dhufan meeqa afartan iyo sideed meeqaad u qaybin boqol meeqaa soo baxay afar kun iyo saddex boqol iyo labaatan soomaa halkii kun ee mitirba maxaa weeyaan hal kilomitr soomaa meeqaa soo baxay marka afar kilomitr iyo soddon iyo labaatan mitir baa soo baxay taqriiban yani afar iyo badh meelaha soo maaha taqriiban meelahaasa soo baxa idan intaasaad noqnoqon bay dheheen haddii aad ka dhigto halka miil aad ka dhigto afar kun oo diraac culimada qaarkeed ay leeyihiin sida haayaha ugu soo dhaweynayo oo kale meeqay noqon xisaabi afar kun afar kun niskeed baad ku dari niskeed waa meeqa waa laba kun meeqay noqon lixkun lixkun baa waxaa ku dhufan afartan iyo sideed sentimitir sooma intii soo baxdaad waxaad u qaybin boqol intii soo baxdaad ka warrami meeqaa soo baxday marka laba kun siddeed boqol iyo sideed laba kun waxaa ka dhigantahay laba kilomitir iyo sideed boqol oo mitir sooma ay saddex kilo dhadho markuu arkaysaa faariqa u dhexeeya faariqaana waxaa keenaya halka miil ma afar kun oo diraac baa mise waa lix kun oo diraac waa lagu kala tegay meeshaas soo ma aragti dan halkaasu khilaafku ka imanaya almihim waxaan sheegnay xaddulqurbi waa waajib inaad raadiso biyo xadulbucdi ka waran xaddulbucdi waxa waajibkuguma oo waa haddaad hubto biyo inay joogaan waayahay xaddulbucdi meeqa ah intii aan sheegnay afar kun iyo meeqaa soo baxday saddex boqol iyo labaatan ama laba kun sideed boqol iyo sideetan wax ka zaa'id ah wax ka kordhay maalan shan kilomitr bayba ku jiraan biyihii lix kilomitr bay ku jiraan ma inaad raadisaa waajib kugu ah maya sababtoo ah xadulbucdi waxba waajib kuguma aho idan waxaan dhahnay faqdulmaa haddaad biyo weydo saddexdaa xaalamidan bay noqon xaalooyin kalea jira insha alla kutubta aan ku gaarayna inaad hubto inay biyo inay hubto inaynan biyo oolin inaad malaynayso biyo meelahan inay ka dhow yihiin iyo inaad hubto biyo joogitaankood laakiin meeshay joogaan baa xadulqurbi iyo xadulbucdi kala yeelaan faqdulmaa waa intaas waxaa ku xiga ah almarad qofkii hadduu xanuunsan yahay oo jiranya oo biyahan haddii uu isticmaalo uu ka baqayo kow inuuba dhinto labo xubin uu lahaa manfacadiisii inay tagto maalan aragga oo kale isha aan dhaho arag baa manfacadeeda ah sooma ishii inay ku soo dhacda kama baqaysidee laakiin araggeedii inuu taga ayaad ka baqaysaa ama cudurkii ku hayey maalan aan dhakhaatiirta waxay ku dhaheen biyo haddaad taabsiisana saddex maalin iyo saddex bilood iyo wax badan bay kugu qaadaan hadday biyo ka diysana beri iyo beri dambe waad fiicnaan ama cudurkii ku hayey xanuun buu kugu xanuunkii baa kugu kormay ama meel ayaa kaa ku bedelmaysa maalan meel madow baa ku caddaanaysa meel caddayd baa ku madoobaanaysa intaaba mid haddii aad ka baqdo laguna xaqiijiyo mabiib welibana lagu kalsoon yahay oo dhakhtar lagu kalsoon yahay haddii kuu taxqiijiyo biyi isoogu dhowaan maysida carada iyo gebagabaysi iyo booraysi ayaad aadaysaa waxaa ku xiga alixtiyaaju ilayhi licadashi xayawaanin muxtaram waxaa weeye baahi biyihii baa loo baahan yahay baahida biyaha loo baahan yahay hadda inay taagan tahay waxba waajibma ee culimadu waxay dhahen walow ma-aalan hataa haddii aada u baahan doonto waxaana u baahan xayawaan muxtaram ah oonkiisa iyo haraadkiisa darteed baa loogu baahday biyihii biyihii ma ku tayamumaysa xayawaanka muxtaramkaaseen xayawaanka muxtaramkaaseen xayawaanku bini aadamna uu noqon karaa ayra bini aadamna uu noqon karaa labada uu noqon karaa xayawaan muxtaram waayo xayawaan muxtaram maxaa laga wadaa i taxdiidi xayawaan muxtaram maxaa laga wadaa waa waxa shaaricu uu reebay in la dilo si kale haddaad u dhigto in la dilo ay xaaraan tahay kaas ah wuxuu yahay xayawaan muxtarama su-aal iman lahayd ayuu sheekhu matniga kaga jawaabay oo ah xayawaankeen muxtaram ahayn wuxuuna yidhi hayru lmuxtarami sittatun lix weeye lixdaa waxaa kow ah taariku salaa taariku salaa muxtaram ah, ee waa hayru muxtaram sababtoo ah dilkiisa ayuu shaaricu fasaxay hadduu dee kas oga tago m diidma qayaxan hadduu oga tago ilaahay iguma waajib hadduu dhahana dee gaalnimaaba kaa loo dilay hadduu dho ilaahay wigu waajibiye l waan tukan doonaa waa kan hadduu ka kacana xaddan baa loo dili xaddan baa loo dili waxaa ku xiga azani almuxsan azani ismiga faacil waxaa la rabay in la dhaho almuxsin saasaa la rabay calaa gayri kan azani almuxsan waa ninkii daaniga ah ee gobol dhaafka sameeyey ee muxsanka ahaa muxsanku afar shardi markii laga hela ayaa muxsan la yidhaahdaa waa inuu yahay qof qaan gaadhay waa inuu yahay qof garaadkiisii iyo maankiisii uu joogo qof xor ah waa inuu yahay meher horena waa inuu u dhacay welibana uu reeraystay reerkiisii afartaa shardi markii leel ayuu muxsan noqonaya kaa muxsankaa shaaricu la dili buu yii welibana rajmiya dhagax baa lagu dila kulli waa la dili lahay biyahaaga ayar iska isticmaal waxbaha siinayna hayr muctaram weeye waxaa lambar saddexa ah, almurtad ninka diinta ka laabtay ilahay waan ka maangalay nabi sal allahu alay wasalam uu dhahayay man badla diinahu faqtuluuh kolley waa la dili lahay ha iska dhintee ayaa biyahaaga isticmaal waxaa lambar afar ahaa alkaafiru alxarbiyu gaalka dagaalku idinka dhexeeya gaaladu gaalo un ma wada aho afka un kama ahee qaybo ayay leeyihin gaalku xarbina wuu noqdaa mucaahadna wuu noqdaa dimina wuu noqdaa mustamin mustaman muaman saddex eree midka dhahdana wuu noqdaa gaalku xarbi wuu noqdaayo waa gaal dagaal idinka dhexeeya kaa asaga inaad dishaabi la rabay soo mahay waa hayru muxtaram sooma biyaha kuwiisasa ha dhintee sheekh kuledili tabaran baa laga inaad ulahayd gaalka kale waxaa weeyaan gaalka dimiga ah dimiga waa ka muslimiinta ku dhex nool axkaamtoodana lagu dabaqayo gabarada iyo jizyadana bixinaya kaa asagu waa muxtaram haddii uu ooman yahay biyahaad siin adiguna waad gebagabaysan waxaa la mid ah mucaahadka mucaadku waxa weyaan waa ka muslimiintii isaga ay heshiis ka dhexeeyaan intaa iyola isdagaalin ilaa toban sano intaa iyola isdagaalin heshiis caadiyiyo waa la kala saxiixday kaa isagana shaaricu ma banayn in la dilo balwe waciid baa kusoo arooray iyo goodi dilkiisa idan isaga ooman haddaad aragto biyihii waad ku gabacaradii eh, waad ku gabagabaysan biyihiina waad siinaysaa isaga sababtoo ah muxtarab waxaa kale muamanka mu-amanku waxaa weeye qof muslim ah ayaa qof gaal ahaa magangelyo siiyey hadda ogow ma la dhahayo qof daajir iyo qof kada ay dimmatulmuslimiin maxamed nabi sal ly slam yiri waa hal weye soo ma idan hal qof haddoo muslima ah, uu qof gaal ah uu magangelyo uu siiyo inaad disho waa lagu diiday idan huwa muxtaram idan gabagabadaadaad aadi iyo boodhaysigaaga isagana biyahaad siinaysaa idan gaaladu afartaa weye midka kayr muxtaramka ah, waa halkan matniga inoogu yeelay alkaafir alxarbiyu ah waxaa shaneeya oo hayru muxtaram ah alkalbu alcaquur alkalb alcaquur waa eyga boqnaha dadka gooya dadka dilo weeyaan eygaas hadduu nacfi leeyahay iyo hadduusan nacfi lahayn mar sifatu lcaquur hadduu haysto waa kayru muxtaram shaaricu wuxuu amray in la dilo oo baneeyey idan hadduu hayru muxtaram yahay biyaha ku weysaysan waxaa la dhihi jira isaguna hadhinta kulli waa la dili lahay eygu kaa caquurka ahaa jira aygu waxaan u kala qaadaynaa inuu caquur yahay iyo inuu hayru caquur yahay hadduu hayru caquur yahayna labaan u kala qaadaynaa inuu nafci leeyahay oo haddana hayru caquur weeye kaa waa hayru muxtaram astaqfirullah waa muxtaram wey waxaan dhahnay waa hayru caquur oo boqnogeys ma aho nafcina uu leehay oo beertii iyo ugaadhsigii iyo shurdadii ama booliiskii baa adeegsanaya waa nafci buu leehay soomo kaa waxaan dhahaynaa waa muxtaram isagii ooman haddaa aragto biyaha si adiguna boodhaysi aad waxaa jira ay caquur aan ahayn nafcina aan lahayn waa kan suuqa joogay caadiga kaa ma la dili mise ma la dilayo madhabkeena culimmada way isku khilaafeen sheekh islaam oo ahaa zakariya alansaani wuxuu leeyahay waa hayru muxtaram macnaheedu waxay ka dhigan tahay ha oomanaado ha dhinto adigu biyaha ku weysayso alimaam aramli iyo ibn xajar alhaytami labadoodu waxay isku raaceen ay dhaheen waa muxtaram ad mar hadduu muxtaram yahay isaga biyaha si adiguna boodhaysiga walkhinziiruna doofaarka weye ama doofeyga weye aada buu khasiis u yahay oo uxun yahay bay dhaheen idan waa in la dilo la isqaafiyo waa hayru muxtaram waad weysiisanaysaa biyaag waad ku weysiisan isaguna ha dhintay dhaheen lixdaas ayaa hayru muxtarama ah. idan intaa waxaa ku dhammaaday asbaab atayamum sheekhu wuxuu bilaabay faslun shuruud utayamum faslun hada kani faasilun shuruudu tayamumi tayamumka iyo gebagabaysiga ama boodhaysiga shuruudeedu casharatun toban weeye an yakuuna waa inuu yahay bituraabin caro wa an yakuuna turaabu wa an yakuuna waa inuu yahay aturaabu caraduna daahiran daahir waa inay tahay wa an laa yakuuna waa inuusan ahayn huwa turaabkii mustacmalan kula soo isticmaalay waa inuusan ahayn wa an laa yukhaalida waa inuusan dhehin hu caradii daqiiqun daqiiq waa inaysan dhehin iyo wanaxwi wax la mid aha oysan ku dhex darsanin wa an yaqsida waa inuu u qasdo huwa turaabkii waa inuu u qasdo wa an yamsaxa waa inuu masaxo wejhahu foolkiisa iyo weyadayhi labadiisa gacmood bidarbatayni laba dhufasho waa inuu ku masaxo wa an yuziila waa inuu meesha ka saaro zuuliyo annajaasata najaasada awalan intuusan gebagabaysi bilaabinba ka hor wa an yajtahida waa inuu ku dadaalo fi lqiblati qibladii waa inuu ku dadaalo qablahu tayamunka hortiisa wa an yakuuna waa inuu yahay atayamumu boodhaysigu bacda dukhuuli lwaqti waqtiga gelitaankiisa kadib wa an yatayamama waa inuu u boodhaysto u gebagabaysto likulli fardin farad kasta oo soo gelaya faslu furuudu tayamum halkana wuxuu ku sheegay shuruuda tayamumka waxaa inoo dhiman furuudii iyo mubdilaadkii sheekhu wuxuu yidhi tayamumku shuruud buu leeyahay toban shardi buu leeyahay qaarkood markaad fiiriso inaan shardi laga cabirin ayaa habboon qaarkoodna waa la isku haystaa laakiin kitaabkana soctaay wuxuu ku yidhi sheekhu waa tobankaas tobankaas shardi shardiga koowaad waxaa weeye an yakuuna bituraab waxaad ku gebagabaysanaysa ama ku boorhaysanaysa waa inuu caro yahay carada midabkay dooniba ha noqoto ama ha cadaato ama ha madowaato ama tu dooxa ha noqoto ama tu dibir ha noqoto ama tu buur saaran ha noqoto ama tu magaalo joogto ama tu baadiye waxay dooniba hatee almuhim caro ma tahay shaygu waa inuu caraya caradaa waxaa laga wadaa waa wax boodh uun leh ilaahu carooyinka qaarkooda la isku daweeyaba ha noqdaan almuhim caro waa inay noqoto waa shay boodh leh ayaa laga wadaa jamiil carro gubatay ha noqoto ama yaysan noqonin almuhim shayga cara ha noqoto an yakuuna bituraab sababtoo ah rabbi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi fain lam tajiduu maaan fatayamamuu saciida saciidkaasay ku fasirayaan culimmadu inuu yahay turaab madaahib kale way jirtaayo wax kale ku fasiraya laakiin midabka shaaficiyada warkiisu waa kaas shardiga labaad waxaa weeye waa an yakuuna turaabu daahiraa caradan aad ku boodhaysanaysa ad ku gebagabaysanaysa caro daahiraa waa inay laakiin carayadiiba nijaasaha seebaad oogu dahaaro qaadan kuma dahaaro qaadan kartid jamiil carin mujaasawada kuma dahaaro qaadan kartid waxaa laga su-aal isweydiisoo dhahda inu carada ma garanayo inay tahay caro daahiraha ama caro nijaaso ah shardiguna wuxuu ah caradu inay daahir tahay jawaabtu waxaa weeyaan alaslu fi lashyaai dahaara soo maa idan dahaaro wey inay daahir tahay waxbaa adigu iskusii faragelgelin shardiga saddexaad waxaa weeyaan waa an laa yakuuna caradii waa inuusan ahaanin mustacmal mustacmal waa inuusan ahaanin mustacmalkaas waxaa laga wadaa laba midun buu noqon mustacmalu xadath iyo mustacmalu khabath mustacmalu xadath waxaa weeye caro aada ku gebagabaysatay ma lagu sii gebagabaysan karaa maya laakiin taasaa saan u baha caradan la leeyahay waa mustacmal waa caradee culimadu waxay dhaheen waa laba mid waa caradii intaad ku gebagabaysatay xubinkii saarayd hadduu fool ahaa iyo hadday gacmo ahaydba carada saaran qof intuu kuu imaado kaagama sii gebagabaysan karo adi kaagama guulaysan karo waa mid waa midda kale culimmadu waxay dhaheen maa tanaasara min alcudwi xubinka wixii ka daata markaad ku markaad gebagabaysato xubinka wixii ka daata isagana kuma gebagabaysan kartida waa mustacmal laakiin kama dhigna caro meeshan taalay baan ku gabagabaystay caradii meeshii ku hadhay waa mustacmal laa kama dhigna taas anaa ku gabagabaysan adna waad ku gabagabaysan adna waad ku gabagabaysan qof kastana wuu ku gabagabaysanayaa ee mustacmalka waxaa laga wadaa xubinka waxa saaran iyo inta daadatay sooma hadday mustacmalu xadain noqoto mustacmalu khabain waxaa weeyaan caro loo isticmaalay nijaasada inoo soo socotee muqalladada ah ee eygii iyo khinsiirka iyo furuuc axadihimaa caro loo isticmaalay oo wax lagu daahiriyey baan kusii dahaaro qaadan oo kusii gebagabaysan oo ku boodhaysan wax kaa soconaya ma aho idan shardigu waxaa weeyaan wa an laa yakuuna mustacmalan shardiga afraad wa an yukhaalidahu daqiiqun wanaxwuhu waa in aysan dheehin kuna dhex darsamin carada aad ku gebagabaysanayso daqiiq wax buda ahaa iyo wax maxaa la dhihi jiray bur ahaa iyo wax maxaa la mid ahaa ayu shay wuxuu doona ha carada aad ku gebagabaysanaysa waxaa la rabaa inay noqoto turaab khaalis ah inaad noqoto turaab khaalis ah inay noqoto ayaa la rabaa shardiga shanaad waxaa weeyaan waa an yaqsidahu waa inuu qasto saddex shay baan kala farqin doonaa markaan furuudu tayamum gaadhnee si fiican u fahmo alqasdu walnaqlu walniyatu waxaa laga lagayabaa dadka qaarkood inay iskaga dhex darsamaan wa an yaqsidahu hadda waxuu u wadaa qofka mutayaminka ee boodhaysanaya gebagebaysanaya caradan soo qaaditaankeeda waa inuu u qasto ilaahu isagu muusan soo qaadin qof kale ha soo qaado qofkaa soo qaadaya laakiin isaga fasax uu ka haysto waa qasab ah isaga inuu fasax ka haysto ayaa qasab qofka waxaan loo kala qaadaynin hadduu yahay wiil yar ama qof weyn hadduu yahay ama gaal hadduu yahay ama gabadh dhiig qabta gabadha dhiigga qabta qofkii intuu u idmo usoo qaada caradii qasad buu u noqon karaa buu imaamu ramli leeyahay ibnu xajar wuxuu leeyahay taama soconaysa xaaidka waa laga reebayaa jamiil wa an yaqsidahu waa inuu u qasdo shardiga lixaad waxaa weeyaan waa an yamsaxa waa inuu masaxo wajhahu foolkiisa iyo wayadayhi bidarbatayni laba gufasho halkan labada dhufasho ah iyo meesha soo socotee markii la masaxayo waxaa faradka ah in ilaa suxullada ama jiqilada culimmadeena xadiidyada ay u daliishanayaan sibaa loogu xoog badan yahay imaamu shaafici raximahu llahu tacaala ayaa wuxuu yidhi low saxa xadiidu camaarin laqultu bi xadiidka camaar ibnu yaasir hadduu asixi lahaa waan dhihi lahaa way xadiidka dhahaya halka dhufasho iyo in gacmaha intaa kafeynka ah un ay ku filan tahay soo maa xadiidkaas sidaas waan dhihi lahaa yihi hadduu asaxo lakiin xadiiska u saxeynku ku yaallaah sidee buu dhahay imaamu shaafici hadduu hadduu asixi lahaa waan dhihi lahaa xadiiska oo saxeynku ku yaallah yaa kajawabi kara sheekh axsant khayr lafs jamiil imaamu shaafici wuxuu geeriyooday laba boqol iyo afartii soo maa imaamu albukhaarina laba boqol konton iyo lixdii imaamu muslimna laba boqol lixdan iyo koowi aslan imaam imaamu bukhaari wuxuu dhashay boqol sagaashan iyo afartii bimacnaa imaam shaafici markuu geeriyoonaya imaam bukhaari da-diisu waxay ahayd toban jir sooma sida bukhaari markaa muunaba jamcininba saxiixaysa sooma idan taas weeye laakiin xadiidku wuu asaxay culimadeennu waxay dhaheen laba darbo labada darbadana waxay ka warabaan waxay ka wadaan laba soo raritaan laba naqlo ayay dhaheen marka waa an yamsaxa wajhu wayadayhi bidarbatayni ay binaqlatayni wey jamiil shardiga raqamkee wey saddex iyo saddex toddobaad miya waa an yuziila waa inuu zuuliyo meesha ka saaro annajaasata najaasada awalan marka hore iyo marka koowaad waxaa rabaa qofkii haddii ay najaaso ku taallo kadibna uu rabo inuu gebagabaysto waa inuu nijaasada meesha ka zuuliyo kadibna gabagabada uu bilaabo iyo boodhaysiga shar halkan tayamumku wuxuu kaga duwan yahay weysadii sababtaa ah qofkii weysadii isagoo nijaaso ku taallo aayar weysaysan kadibna nijaasadii buu iska suulayso caadi ma ahayn tan way ka duwan tahay sababtoo ah waxaan waxaa weeyaan daruuro waxaa la rabaa daruuradana tuqadaru biqadarihaa waxaa rabaa wax kasta adoo hagaajisanoo wax kaa dhiman oo istaanbay oo taagan inuu maxaa dhihi jira aada booraysato kadibna salaada aada sii tukato shardiga sideedaad waxaa weeyaan waa an yajtahida fi lqiblati qablahu si xuniyaysan kuu gelin shardiga waxaa laga wadaa in qofku uu horta laba midunbuu noqon markanuu boorhaysanayo dee qibladii inuu garanayo ama qof uu waramo taa iyada ijtihaadi ijtihaadiya baabka ma soo gelaysa soo maa midda labaad waxaa weeyaan hee waxaan inta badan baadiyaha shuruuda aslan tayamumka iyo gabagabaysigu baadiyaha garanaysan qofku markuu baadiyaha socdo maxaa la dhihi jiray wuu salalaa salal soo garanayo meel ayay xaggan ka jirtay iyo meel xagga jira wuutu dhexdaadan marka dambe soo ma marka haddii mar aad qibladii aada haynin intaada boodhaysiga bilaabin ka hor waa in aad qiyaasto maskaxdaadana aad ka keento meeshii ay ahayd qibladii kadib markaas dhahdo waa meeshan ilaahow yaynaba ahaanin oo xagganba ha ahaatee markaas dhahdo waa meeshan markaa gebagabaysiga bilow saasaa la rabaa shardigan ibnu xajar alhaytami raxmatullaahi calayhi baa shardi ka dhigay laakiin alimaamu ramli iyo khadiibu shirbiini raxmat raxmatullaahi calayhima waxay leeyihiin waxaan shardi ma aho kutubta kalena markaa u tagto wax shardinaya waa badan ma arkays laakiin ibnu xajar alhaytami waa ku fara adeygay kadibna sheekhan wuu kasoo guuriyey shardiga sagaalaad waxaa weeyaan oo an yajtahida fi lqiblati qablahuna weysadii bay ku khilaafi tayamumka ugu limaada ana weysadii waad weysaysan kadib baad ijtihaad samayn tan laakiin way ka duwan tahay shardiga sagaalaad waxaa weeyaan waa an yakuuna waa inuu yahay atayamumu boorhaysigu bacda dukhuuli lwaqti waqtiga markuu gala kadib halkana weysadii way ka duwan tahay sababtoo ah salaad aan waqtigeedii la gaadhin baad usii weysaysan laakiin salaad aan waqtigeedii la gaarin uma sii booraysan kartid ama uma sii gabagabaysan kartid tayamumku markasta waa daruura meeshiisana lagu qadaraya shardiga u dambeeya tobnaad waxaa weeyaan waa an yatayamama waa inuu u boodhaysto likulli fardi kan markaa si fiican u eegto waxaad moodaa inuusan shardi ahayn sababtaa shardi maxaa noqda gebagabaysigii wax loo shardinaya sooma laakiin tan waa xukun ahaan weeye waa axkaamta tayamumkaa la dhihi karaa uu ka mid yahay oo hee farad kaste waa inaad u gebagabaysto oo sheekhu muusan dhihin waa an yatayamama likulli salaatin sir baa ku jirtee faham isku dul ordee maxaa weeye farad wey faradkaa wuxuu noqon karaa salaadaad ku nadartay salaad farad oo caadi kuu ah wuxuu noqon karaa oo waajib ah idan haddii aad dhahda ka waran waan gebagabaysan kadib salaad baan ku tukan waana ku dawaafi waa khaldan tahay limaada lianna laba farad baad waxaad ku kulmisay hal boodhaysay sooma taa lama reeba waxaan rabaa inaad salaadan u gebagabaysato ee dawaafkana faradka markuu yahay aada u gebagabaysato wixii sunnaha laakiin waad iska raacin kartaa faslun haadaa kani faasilo furuudo tayamumi boodhaysiga furuudiisii iyo arkaantiisii iyo waxyaalaha faralka ee waajibka ah khamsatun shan weeye al awalu ka koowaad naqlu turaabi caro soo raaritaankeed weeye athaanii ka labaad anniyatu niyo weeye athaalisu ka saddexaad ee furuudii arkaanta ka mid ah masxul wajhi foolka oo la masaxo weeye alraabicu kan afraad ee arkaanta ka mid ah masxul yadayni labada gacmood oo la masaxo weeye mirfiqayni inta labada jiqil iyo labada suxul laga gaadhi alkhaamisu kan shanaadna adtartiibu waa kala tartiibin bayna almasxatayni labada masixitaan ee wejiga iyo gacmaha aha jamiil halkan wuxuu ka hadlayaa furuudu tayamum ama arkaantii waxyaalaha qasabka ah ee rukniga ahaa ee uusan tayamum la-aantii asaxaynin shan qaybood shan weeye buu ku dhahay waata koowaata koowaadee naqlu turaab cara soo raritaanke cara in la soo raro weeye naqli maxaa kaa baxayo sheekhu uu diidan yahay haddaad carradii soo rarin tusaale ahaan adigoo meel iska taagan dabayl badan ayay dabayl kugu dhufatay wejiga iyo gacmihii wixii dhaanba cara kaa wada dhigtay kadib waxaad aada alxamdulilah masixitaan le waaban rabe intaan dhulka aadi lahaa waa diyaar waadna niyootay sooma waa diyaar baa dhahay waxaan dhahaynaa ma asixin limaada naqli baa la waayey iyo soo raritaan talabaad waxaa weeyaan an anniyatu niyo waa inaad niyooto waxaad niyoonaysaa salaad inaad ku banaysato ama shay kaa xaaraan ahaa inaad ku banaysato niyatu listibaaxa laakiin ma aho niyatu rafci ma niyoonaysid naqliga iyo qasadka afar suuro ayaa laga yaabaa marra inay isu yimaadaan marra kala tagaan mid inuu gooni wax la noqdo mid inuu gooni wax la noqdo aan fiirina way kulmi karaan waana sida la rabo inaad u qasado naqligii iyo inaad naqdo turaab leedo waa labadii la rabay sidii maqluubkaa ah waay soo ma waxay noqon karaan naqlina in lagaa waayo qasadna lagaa waayo dee kaa tayamu ma jiro sooma labada dhinac baa lagaa waayo shardi iyo farad baa lagaa waayo midda kale waxaa weeyaan qasad ayaa jiri kara naqlina waa la waayi karaa sidee adoo meel taagan bannaana tii haddaan sheegay yay dabayl kugu dhabatay waadna u qasaday wejigii baad u dhigatay waadna niyootay maxaan dhahaynaa qasid waa la helay maxaa la waayay naqli tayamumkaagii saxmo naqli baa la heli karaa qasadna waa la waayi karaa sidee qof baa kuu gebagabeeyey maadana u fasixin qofkii naqli buu sameeyey oo caruu soo rabay laakiin adi maxaa lagaa waayey qasad baa lagaa waayey ma asaxaya mise ma asaxayo ma asaxay idan saddexna ma asaxayo hallabaaba sidii la rabay jimi athani anniyatu niyo weeye athaalita ka saddexaadna masxul wejhi wejigi in la masaxa wey waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso wejiga waa intee waa intii waysada lagu soo maray duulan wa somayna an kusoo sheegay intii ayaa la rabaa carada in la gaadhsiiyo waxyaalaha waxay kaga duwan tahay timihii waxyaalaha daahirka ahaa la gaadhsiinaya xagga wixii baatinka ahna lama gaadhsiinayn tan waa caadi inaad iska mariso waxba lagugu sii qas maayo xataa hadday hoos tahay inaad waxba carada sii gaadhsii waad wada marinaysaa alraabicu kan afraad waxaa weeye masxul yadayni ila lmirfiqayn madhabka shaaficiyada wey waxay qabaan in gacmaha la masaxo suxullada macoodana lama saxo ilaada waa bimacnaa waa bimacnaa maca weeyaan soo ma idan qaab gooni ah loo masaxaayo intaad gacantan saa ahdood halkaa saarto waxyaalo tafriqi iyo waxyaalo sunan aan gaari doonnaay meesheeda aan ku gaarinay intaad halkaa saarto ood wado wado wado wado wado ood halkaa gaadhsiiso yaad kadib soo wadin ogow taadan waad ilaalinaysaa waad soo wadi waad soo wadi waad ilaalin waad ilaalin waad soo wadi waad soo wadi waad soo wadi halkaasa isu geyn haddana marka kale sidanaa samayn intii baad samayn markaasuu tayamumkaa asaxay culimadeenu shaaficiyada dheheen atar cabdullahi bni cumar laga wariyey iyo xadiid daciifa ah ay haystaan laakiin ka xadiidka camaar ayaad moodaa inuu xoog badan yahay xadiidkuna waa xadiid saxiixa bukhaari iyo muslim ku jira meelihaysan ku gaarmi doonaa wixii tarjiixiyo wixii axaadiisa ah, dacfigooda iyo sixadooda faslun haadaa kani faasilun mubdilaatu tayamumi boodhaysigii aan soo boodhaysanay gebagabaysigii iyo caradii aan shuruudeedii iyo asbaabteedii iyo arkaanteedii iyo wixii dhanba lasoo helay waxaa buriya oo jebiya alaatatun saddex maabaa buriya shay abdala buriya alwuduu'a weyse wixii jebin jiray baa jebiya riddatu ilaahay baan ka magangallay diinta oo laga noqdo ayaa jebisa wa tawahumulmaa'i biyo ismoodsiiskood ayaa jebiya waa goorma waa in tayamama haddii uu u boodhaystay lifaqdihi biyo waayitaankooda halkan wuxuu ku gebagabeeyey sheekhu tartiib fiicanna uu u sameeyey rubdilaatu tayamum rubdilaad buu ka cabiray nawaaqid muusan ka cabirin sababtoo ah asxaabta shaaficiyada kutubtooda waxay ka cabiraan rubdilaad sheekhuna waa kitaabkiisu waa iska mukhtasar marka asxaabtu waxay cabirayeen xataa waa inuu ku raaco marka mubdilaad buu ka cabiray si kastaba hala dhehee saddexdan shay ayaa jebiya gebagabaysigii iyo boodhaysigii waata koowaadee wixii weyse jebin jiray ayaa jebiya lagaaga soo warrami maayaan u malayn sooma nawaaqidulodo arbacay ahayn sooma afartiiba way jebiyaan tayamunkii iyo boodhaysigii waa haddaad u gebagabaysatay xadad asqaraha inaad iska dulqaado laakiin haddaad u gebagabaysatay xadad akbaraha inaad iska dulqaado wixii weyse jebin jiray tayamunkii muu jebin ma jebinay haddaad u gebagabaysatay xada asqara amaa xada akbar ah oo gusli kugu waajibay haddaad u boorhaysanayso oo sidaa aas ka dulqaado gusligii kugu waajibay ma waxaad dhihi kii qusliga waxaa jebiyey naafiga inaad ka waajibisay ma dhahaysa sababtoo kaad u tayamumtay wuxuu ahaa qabays buu ahaa maa abdala alwuduu'a weyse wixii jebinayay wuu jebiyaa tayamum waa talabaadee alriddatu gaalnimo iyo diintii qofkii inuu ka noqdana wuu jebiyaa ilaahay nabadgeliya waxaa weeye qofkii intuu boodhaystay intuusan salaadii tukanin u dhawraxan salaadan waxaa kugu waajibay kadibna xagga u baxo waxaa weyaan kusoo celi baa la dhahayaa kusoo celi baa la dhahay watawahum lmaai in tayamama lifaqdihi qofka haddii uu markiisii horeba gabagabaysiga sababka keenay uu ahaa in uu biyo waayo haddii tawahumulmaa uu yimaado biyo iswoodsiiskood waxaan dhahaynaa iyadana waa taymumkii wuu burayaa oo wuu jabayaa culimadu waxay leeyihiin haddii uusan salaadii weli gelin weyn laakiin salaadii haddii uu galo tawahumkiisu dhib ma laho hadduu ogaadana suwar baa ka bixiyay insha allahu meelaheeda ayaan ku gaari doonaa casharkana intaasaan kusoo gabagabaynaynaa hada billahi towfiiq sala allahu wasalam calaa rasuulihi alamiin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin